الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين وعلى التابعين لهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا waayadda sideed iyo afartana ka mida suurat lacraaf waxaynu ku dhex jirnay iyadoo rabbuna uu inoo sifaynaya ilaahaynu caalamka aakhiro cafwan ah, afar iyo afarti caalamka aakhiro iyo tilmaamihiisii ayaa ilaahay uu nagu sifaynaya halka waxaynu soo aragnay cidda ilaahay aayaadkiisa diidda ah, abaalmarintay leedahay cidda ilaahay aayaadkiisa rumaysay ammaantay leedahay iyo asxaabuljanna sida wanaagsane ilaahay u abaaliyey mar kale ayaa ilaahay uu inoo tilmaamayaa bal meeshaa xiwaarka iyo dooda ka dhacay iyo muuqaalka xaaladdu ay leedahay ama jawigu meeshaa caynka u yahay rag siday ugu adag tahay ama dad siday ugu adag tahay xaaladdu iyo dadka qaarkood sida ay u raaxaysanayaan waaye markaasaa ilaahay waxau uhi wanaadaa waxa dhawaaqay asxaabu ljanna qoladii jannada ku jiray mu'miniintii jannada ku jiray baa dhawaaqay waxay u dhawaaqeen asxaaba annaar qoladii naarta ku jirtay bay u dhawaaqeen waxay leeyihiin ahlu jannihii iyagoo ahlu naarka la hadlaya an qad wajadnaa waxaanu helay oo aanu ku guulaysannay maa wacadanaa rabbunaa wixii ilaah iyagu noo ballan qaaday xaqan isagoo dhab ah waa helay fahal wajadtum ma hesheen idinku maa wacada rabbukum ilaahiinu wuxuu idiin qaaday xaqan isagoo dhab ah ma hesheen qaaluu markaa kuwii naartu waxay idhaahdeen nacam hellay waa haynaa fa adana waxaa dhawaaqay mu'adinun baynahum mid baa dhexdooda ka dhawaaqay wuxuu leeyahay waa malaa'igtii ilaahay mid ka mid a ah dhawaaqay allacnat ullaahi cala aldaalimiin nacdasha ilaahay daalimiinta dushooda ha ahaato kuwii adduunyadii soo dulmi falay alladiina kuwaasoo yasuduuna can sabiiliillaah ilaahay jidkiisa xaqaabay dadka ka hor joogsanayeen jidgoyn bay xaqa ku ahaayeen wa ciwajan jidka ilaahay waxay doonayeen inuu noqdo mid qaloocan jidkaasay doonayeen inuu noqdo mid qalloocan wa hum bilaakhirati kaafiruun aakhirana way ka gaaloobeen kuwa caynkaasa allaha nacdala bay yidhahdeen sidaasaa arrinku u dhacay wanaadaa dhowr jeer baa ay soo noqonoqonaysaa naadaa ahlu naarkii baa dha ahlu baa dhawaaqay ahlu naar baa dhawaaqay asxaabul baa dhawaaqay waa caalam runtii aad yaabkiisa leh iyo cajaa'ibtiisa naartu in ay tahay meel wax ka holcayaan oo uumigeeda iyo kaarboonkeedu aad u badan yahay nusuustu waa tilmaamaysaa xagga hoose inay tahay tan kalena xagga kore inay tahay nusuusta qaarkeed waa laga fahmayaa sijiin iyo ciliyiin marka la ego haddana ilaahay waxa uu xusayaa inay is arkayaanoo ay wada hadli karayaan suuratu saafaad baa ilaahay waxa uu tilmaamay weliba inay shakhsiyaad isu garanayaan nin ahlu jannihii ka mid abaa wuxuu canaananayaa mid ahlu naarkii ka mid ahaayoo ifkii ay iska agdhowaayeen fa alaca fa ra'aahu sii sawaa'i ljaxiim qaala tallaahi in kidta la turdiin walowlaa nicmatu rabbii la kuntu min almuxdariin halkaasuu eegay naartiioo markaasuu arkay nin ayay saaxiib adduunyadii ahaan jireenoo ku dhex jiraan ilaahay baa ku dhaartee dirqaa ku baxsadee marbaadi halaagi gaadhay buuhi waxaan ku signaa un maalintii oo ku raaco ilaahay baa ii nicmeeyo iga kaa reebae hebelow sidaad ila dabacsanayd iyo halkaad ii hogaaminaysa waa halkaa maanta aad ku jirto ilaahay baa mahadle iga kaa reebay marka wuxuunaynu rumaynaynaa in yeedhmadoodaasi sidaa u jirto yeedhmadoodaasi ay isgaadhayso ay isu muuqanayaan wax dhibahoo kasoo ahlu jannaha soo gaadhayo naarta iyo urteeda iyo wixeeda kasoo gaadhaya inaanu jirin ila waa meel ilaahay kala duwaye ilaahay baa kana halkan ku xidhay kana halkan asxaabuuljanna waxay yidhaahdeen mar wixii ilaahay noo ballanqaaday hela isagoo dhab ah wuxuu ilaahay ballanqaaday in aakhiri jirto dadka la soo bixin doono la xisaabinayo janniya naari jirto waanu rumaynay maantaanu haynaa isagii oo dhaba ku talagalkii natiijadii iimaanka aliimaanu bilyowmi alaakhir ilaan gaalma rumaysne eh gaal ka la yidhaahdo aakhiro wax la yidhaahdaa liiska uguma jiro intaasaa adduunyada iyo ururadeeda iyo qaybaheeda kala duwane waxa ay ka waramayaan istaraatiijiyada mustaqbalka ah markaasaa wax aakhiro iyo arrinkeeda ka hadlayaa ma jiro aakhirliiskaba uguma jirto annagu isagoo xaqa baanu helnay idinkuma hesheen isagoo xaqa naarihii ilaahay idiin yaboohay ka dariiqiinaa maraa inuu naar galayaabaa ilaahay yaboohay ma haysaan dee haaba yidhaah nacam marka nacam tafaasiil kale uma furn ma hadal kale ma sii gelayaan hadalka waxaa ka muuqanaya qof quustay oo aan war faahfaahsan bixin karaynin oo wuxuu isku difaaca aan haysanin nacam haa intaasaa jawaabtii noqota nabigu calayhi salaatu wasalaam erayganoo kaleu ku isticmaalay nimankii uu gawda ka saaruu laayay maalintii beder niman gaalada ka mid ahaa oo kuwii madaxyaweynta ahaa kufaartii mujrimiintii toddobaatan ba halkaa lagu dilay bannaanka beder xorfad weyn ama bohol weyn ayuu nebigu bakhtigoodii ku ururiyey wuu isdultaagay magacyadoodiibuu hebel hebel ugu yeedhay abijahalow hebelow hebelow hebelow waar ma hesheen wixii ilaahay idiin yaboha isagoo xaqa anugu waan helay isagoo xaq ah sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna dubur balisaacatu mawciduhum wasaacatu adha wa amar ballanqaadkii ilaahay wuu ii ballanqaaday inuu cadowgiiga helin doono iskay garab doono anigoon tiradaydiiyo waxaan urursadayba badnayn waan hayaa idinkuma haysaan sidaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ula hadlay nimankaas sidan ahluljannuhu ay ahlu naarka ugu diganayaanay ula hadleen kow cumar binu khadaab radia allaahu canh maxaad kala hadlaysaa yaa rasuula allah ma waxaad la hadlaysaa bu tukhaatibu qowman qad jayafuu ma waxaad la hadlaysaa dad tawafay sow kuwan tawafay maaha maxaad kala hadlay nabigu calayhi salaatu wasalaam intuu dhaartay buu ihi kama maqal badnidina si fiican bay u maqlayaana waanay jawaabi karayn wakhtigii jawaabtay dhaafeen waxaa dhawaaqay muadin baynahum labada qolo dhexdooda muadinkaasi ka kawiye ilaahay ma sheegin waa cid ilaahay uu diray nacdal buu dusha uga tuuray kii daalin la odhan jiray akbar daalin wuxuu ahaa deka ilaahay diiday xaqiisa waayo sifadanaa muuqanaysa aladiina yasuduuna can sabiili illaahi wayabquunaha ciwajan wahum bilaakhirati kaafiruun daalinku waa kaa ina shirka la dulmun cadiim waa kuwa ilaahay dariiqadiisii xaq ahaa iyo jidkii ay dadka soo mari lahaayeen islaamka u mari lahaayeen iyo islaamka laftiisiiba hor fadhiistay caqabada ku ahaa inuu adduunyada gaadho inuu ehelkiisa gaadho inuu ummadii xaqa u lahayd islaamka iyo diinta iyo dacwadu ay gaadhaan waa kuwii caqabada ku ahaa islaam saxahoo dadku ay helaan may doonayn wayabquunahaa ciwaja kuway diinta ka kaxayn kari waayaan gaaladu aan ku dabarognabay dhacdaa muslimku hadday gaaloobi waayaan islaamkoodana aan ka kasoo kaxayno haday doonaan gaalnimadaba yaanay gaadhina meel dhexe aan joojinno muslin afka uun islaamkii ka sheeganayooo axkaamtiisii iyo shuruucdiisii iyo aadaabtiisiiba la yaabsan oolema shayganaa diina waa diinta waxyaabihii lafdhabarteed ahaa ayaa qofkii muslimka ah uu la yaabsan yahay agtiisa qariib ku ah uu la yaabsan yahay marka wayabquunahaa ciwaja inay diintu marhoorsanaato oo dadku aanay si saxa u raacin oo aanay ka run sheegin xataa way kala yaqaanaan qofka islaamka ka run sheegaya iyo ka dheeldheelaya ama ka magac u jeeda ama ka aan mabda aanay ka ahayn way kala yaqaanaan lidaalik baa dad dowladaha qaarkood ama ummadaha qaarkoodoo islaamka idhaa waanu dabiqaynaa iska wada iska daayabay dhimka boqortooyooyinkaasoo kale markay islaamka dabiqayaanay qolo gacanta goynayaanay qolo jaldinayaanay qolo ay saa iska daaya bay dhaan ha wadeene leannahu islaanay dhammaan u wada qaadanayaan maahe waa in yaroo dadka una iskaga aamusiinayaan way ogyihin laakiin haddii cid ay ka dhab tahay oo islaamka si dhaba inay ugu camal fasho doonaysaa soo baxdo inta yaray fulisaabay ka didayaan leanna waxa ogyihin inay ka dhab tahay wayabquunahaa ciwaj diin maroor ah ayay doonayeenoo dadka ku dabaroganoo ku qalloocan aakhirana way ka gaaloodeen wa baynahumaa buu ilahay yidhi labada qolo dhexdooda waxa ahaaday xijaab dayr baa ahaaday ugu yeedh dayr baa ah wa baynahumaa xijaab ahlu naarka iyo ahlu jannaa dhexdooda xijaab baa u dhexeeya gidaar wa cala alacraafi rijaal gidaarkaa dushiisana rag baa saaran yacrifuuna garanaya kullan bisiimaahum ku kastaba astaantiisay ku garanayaan iyo calaamadiisa ahlu naarkana calaamadiisay ku garanayaan ahlu jannahana calaamadiisa wanaadow way dhawaaqeen asxaab aljanna qoladii jannaday u dhawaaqeen kuwii bartanka taagnaabaa dhawaaqay ahlu janni bay u yeedheen an salaamun calaykum ay salaamun calaykum nabadgelya dushiinna ha ahaata bay idhahdeen nabadgelya dushiinna ha ahaato halkaasay ka salaameen ahlu jannihii lam yadkhuluuhaa may gelin jannada weli kuwan dhexda taagani wa hum yadmacuun wayse rajaynayaan wayse ku yidi diilanayaan waa damcayaan wa idaa surifat absaaruhum marka indhahooda loo duwo qoladan bartanka taagan kolka indhahooda loo jeediyo astilqaa'a asxaabi nnaar kuwa naarta xaggooda marka ishooda loo jeediyo xaggaa naarta laydhaa eega qaaluu waxay leeyihiin rabbanaa ilaahayagiiow laa tajcalnaa maca alqowmi aldaalimiin kuwa dulmifalayaasha ilaahay ha nagu daray saasay leeyiin qola waa ahlu jannii qolana waa ahlu naarki qolo dhaxay suuraddani sheegtay suurat lacraaf la ydhaah waa asxaabu lacraaf asxaabu lacraaf aayaddu waxay caddaysay inay bartanka taagan yihiin oo meel taaga oo jannada iyo naarta dhexdooda ah bay dhakada ka saaran yihin kuwanna way arkayaan halkan ku raaxaysanaya faraxsan kuwanna way eegayaan halkan ka geeraaraya kadeedan labada mid walba halkaasay ka arkayaan mid walba astaantiisii iyo wixii lagu cadaabay iyo wixii laga raacay baa ka muuqda kuwa ahlu naarka ah kuwana wixii ilaahay ku janneeyey marka qolo waliba astaan bay leedahay ahlu naarkuna astaan buu leeyahy ahlu jannuhuna astaan buu leeyahy calaamad lagu garanayo marka asxaabulacraaf waa kuwe aqwaal dhowra culimadu ku fasireenoo waa kuwaas waa kuwa qolaba wax qolaba waxay yidhahdeen waa kuwii aan rusuli rusul loo soo dirin ama aan rusul arag ila ilaahay wuxuuhi wamaa kunna mucadibiina xataa nabcata rasuulan ummadaha cadaabi mayna jeer rasuul u soo dirno marka kuwii aan risaaladu gaadhin wey qolo kale waxay yidhahdeen waa caruurta gaaladu ay dhaleen oo xagganna aan raacin xagganna raacayn waxaad moodaa qowlka loo badan yahay inuu yahay waa dadkii markii camalkoodii la miisaamay uu isla egaaday camalkii khayrka ahaa iyo camalkii sharka ahaa kafadii iyo miisaankii kolkii la saaray sharkiisii iyo khayrkiisii baa qofkii isla egaaday markaasaa waxaa loo bixiyay asxaabu alacraaf acraafkuna waa dayrkaasun weeye waa meel dayrahoo ayay dusha ka taagan yihiin <clears throat> waaya isaga uunbaa xijaab aayadda ku sifaysa isaga uunbaa acraafna la laydhaa isaga uunbaa suurna la laydhaahdaa suurat lxadiid ayaa ilaahay wuxuu tilmaamay siday munaafiqiinta u daba socdeen mu'miniintae u bidhaadsanayeen ayuunbaa ilaahay gidaar kala dhex dhigay faduriba baynahum bisuur bisuurin lahu baatinuhu fiihi araxma wa daahiruhu min qibalihi alcadaab yunaaduunahum alam nakun macakum qaaluu balaa walaakinakum fatantum anfusakum watarabastum wartabtum waqaratkum lamaani marka aayaddaas waxay tilmaantay faduriba baynahum bisuur dayr baa la dhex dhigay ahlu jannaha iyo ahlu naarka kaa dushiisay ku taagan yihin marka halkaa waxaad ka arkaysaa saddexda aayadoodba dee saddex erayba isku dhan bay u jeedaan waxaa kale oo markaas muuqanaya qoladani labada dhexdooda ha joogaan laakiin sida aayadda ka muuqanaysa waxay la hayaan oo ay rajaynayaan oo ay sugayaan in jannada xaggeeda la geeyo waayo kuwan way salaamayaan waa ku faraxsan yihiinoo way la haystaan ahlu jannaha an salaamun calaykum bay leeyihin wanaadow asxaaba aljannati an salaamun calaykum halkaasay ka salaamayaan wahumlam yadkhuluuhaa wahum yadmacuun may gelin wayse rajaynayaan marka rajaha ilaahay ay ku qabaan baa weyn waxay diyaar u yihiin inay galaan jannada marka ilaahay fadligiisaa ballaadhanoo aayadda kolka la eego waxaa laga dhadhaminayaa in qoladaa ilaahay intuu cafiya ay xagga jannada u kaceen leanna maba dadaal yaraynba qofka adduunyada intuu kifaax soo galay boqolkiiba konton keena imtixaankii aad baabu usoo dadaalayba waaya ilaahay fadligiisa ayaa ballaadhanoo kuwaa waa ka dhaafaya waxaana aayadda ka muuqanaya in rajahooda aad iyo aad u wanaagsanyo xaggii naarta aan loo kaxayna xagga jannada loo kaxaynayo kolka ishooda loo duwo waidaa surifad absaaruhum tilqaa asxaabi naar xagga tilqaagu waa jihada jihada qolada naarta marka wejigooda loo jeediyayo indhahooda markaasay didayaano rabbanaa laa tajcalnaa maca alqowmi aalimiin ilaah kuwa ha nagu darin ilah waa nagu darin saasay leeyihi ummaddana waxaa qur-aanka kariimkaah uu tilmaamay in dadkii kitaabka la dhexalsiiye la siiyey saddex qaybood noqonayaan uma awrafna alkitaaba aladiina stafayna faminhum daalimun linafsi wa minhum muqtasid wa minhum saabiqun bilkhayraati ummadii kitaabka la dhexalsiiye islaamka ahayd saddexdaasay noqdeen mid daalimun linafsi naftiisii meel kaga dhacay oo dembigiisu batay ama gaalba noqday mid muqtasidahoo dhexdhexaystay oo sharkiisiiyo khayrkiisu isla iyo mid saabiq bilkhayraat wixii wanaagahaa u dheereeyo kaydka uu dhigay uu badan yahay oo khayrkiisa uu badan yahay marka qoladani dhexdaas dhexdaasay ku dhaceen gidaarkan ay saaran yihiin laftiisa aayaddaynu aynu akhriyayna suuratlxadiid ku jirtaa waxay tilmaamaysaa in dhinac labadiisa dhinacaan ay isku mid ahayn oo dhinacna naxariis iyo neecaw iyo nabadgelya ka muuqato iyo janno dhinaca kalena holcayo baatinuhu fiihi raxma wa daahiruhu min qibalihi alcadaab baatinku waa xagga soo xigta ahlu jannaha xaggan kale daahirkuna waa xagga ahlu xigta ayaa waxbaa saa uga holcaya meeshaa laftigii wacdiga qur-aanku dadka uu wacdiyayo waxa weeye inuu hor keenayo qulub ee muuqaalka caalamkaasi uu leeyahay ayaa qur-aanku horteenna uu keenaya si uu inoo saameeyo qur-aanku wanaadaa waxa dhawaaqay asxaabu alacraaf qoladii gidaarka dhexe dul saarayd ee jannadii naarta u dhexeeyey ayaa dhawaaqay marka had iyo jeer la dhawaaqana waxay tusinaysaa in arrima waxaa laga hadlayaa wax weyn uu yahay oo si weyn la ysugu sheegayo rijaalan rag bay u dhawaaqeen gaaladii naarta ku jiray ka mid a ah. way canaananayaanoo waxaanay ku leeyihin raggaasoo yacrifuunahum bisiimaahum calaamadahooday ku garanayaan qaaluu waxay yidhaahdeen gaaladii bay la hadlayaan halkaa ku jirtay maa aghnaa cankum muxuu idinka taray jamcukum ururiskiinni ururintaa uruurinayseen dad iyo duunyo wamaa kuntum tastakbiruun iyo isweynayntaa isweynaynayseenee kibrayseen maxay idinka tartay ahaa ulaa'i kuwaasi aladiina kuwii miyaa aqsamtum aa ku dhaarateen laa yanaaluhum allaahu ilaahay inaanu gaadhsiinaynin biraxma naxariis inaanu gaadhsiinayn udkhulu ljanna waqad qiila lahum waxaana lagu yidhi udkhulu ljanna jannada gala laa khawfun calaykum cabsii dushiina may ahaanin walaa antum taxsanuun mana murugoonaysaa sawta caynkaa ah, ilaahay uu yidhi ee uu bushaareeyay waxaad arkaysaa ahlu ay la safayin way jecelyihinoo way ku yididiilanayaan kuwanay eedeeyeen halkay ka qodax qaateenna laga raacay dadkaa naarta ku dhex jira ee ku balanbalaya ku silcaya halka laga raacay ayay xuseen waxay yidhaahdeen war in fara badan baa marka hore aayaddu waxay tilmaantay yacrifuunahum bisiimahum siima calaamadihii weeye astaamihii dadka muuminiinta wuxuu rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam inay astaama leeyihiin maalinta qiyaamaha ma astaamahaas waxay ka muuqanayaan wejigooda waxay ka muuqanayaan dhaqankii iyo akhlaaqdii iyo cibaadadii ay soo samayn jireen daraaddeed ba astaamahaas ay ku yeelan doonaan inna ummatii yudcawna yowma alqiyaamati quran muxajaliina min ahari lwuduu ummadayda maalinta qiyaamaha waa loo yeedhayaa waa la soo ururinayaa buu leeyahy rasuulku sala allahu calayhi wasalam iyaga oo intii weysada ay marin jireen oo dhammi dhalaalayso intii weysada ay marin jireen oo dhanbaa werwidhaysa oo iftiin iyo nuuruu ka baxaya markaasaa la garanayaa qofkaasi qofkii tukan jiray inuu yahy ummadii nebiga inuu yahay ayaa lagu garanayaa maxaad ku garanaysaabay weydiiyeen asxaabtu ummadaada nebi allow oo ka warran buu hadii ay isku dhex darmaan fardo laba qof kale leeyihiin laakiin fardaha qaarkood wejigana way cad yihiin xubnahana way cad yihiin ninbaa fardihiisu wejiguna ay cad yihiin xubnuhuna cad yihiin miyay kaga qaldamayaan kuwa kalee madow maya wuu ka soo soocanaya saasoo kale ay ummadaydu ka dhiganta camalkii saalixaa ay samayn jireen baa siima astaamu yahay qur-aankuna in fara badan wejiguu ka waramaa wujuuhun yowmaidin musfira daaxikatun mustabshira wa wujuuhun yowmaidin baasira wujuuhun yowmaidin baasira wejiga in fara badan buu qur-aanku sifaynayaa waxaa uu ka turjumayaa iftiinkan wejigu qalbiga farxadda qalbiga ayuu ka turjumayaa marka kuwan gaalada ana iyagana wejigoodiina saasuu madowyah murugaduna way ka muuqanaysaa waxaa kaloo jira camaladii xumxumaa ee ay samayn jireen ayaa mid walba ku shaabadaysa mid afku wax ka sii yahay mid indhuhu ay sii yihiin mid dhinacu qallalan yahay midba astaantii wixii uu ku eedaysnaa ee laga soo raacay uu ku halaagsamay ayaa ka muuqanaysa yacrifuunahum bisimaahum waxaa halkan ka muuqanaya waxyaabaha dadku uu ku naar galay ee maalinta asxaabul qolada naarta ay ku eedeeyeen waxaa ka mid ah maa aghnaa cankum jamcukum wamaa kuntum tastakbiruun waar adduunyadii markaad joogteen waa taa ururin jirteen waa taa kibri jirteen labadii wax ma idinka tareen maxay ururin jireen waxay ururin jireen adduunyadii ilaahay uu siiyey bay ururin jireen markaasaanay ku bixin jirin meel khayr leh jamaca fa awcaa intuu ururiyunbu weeleeyey wax khayraba kuma bixininba hadduu shar ku bixiyey le ma tirsanee waxa kale oo ururintaasi ay noqonaysa dadka dad fara badan baa ururinaysa khayrna kumaydaan ururinayna shar baa ku ururinaysa isbahaysiga sharka ayuu ahaa isbahaysi ayaa jirayay qofku dad badan buu uruurinaya oo dunyo badan buu uruurinaya oo sharbu ugu adeegayay jamcukum wamaa kuntum tastakbiruun waa ummado uruuray oo waxa ay u inay dadka dulmiyaan oo ay ku xadgudbaan ayay ahaayeen iyo kibir labadaasaa naarta ay ku galeen markaasaa ilaahay uhi wuxuu ka warramayaa asxaabu lacraaf wixii ay ahlunaarka kula hadleenoo waxay idhaahdeen muminiintiiba ishaareen marka oo jannadii ku jira ahaa ulaa'i aladiina aqsamtu laa yanaaluhum llahu biraxma hadda kuwaas waa kuwa ku dhaaranayseen inaanu ilaahay naxariisiinay sawkaa jannada gala udkhulu waqad qiila lahum udkhulu nimanka halkaa ku jira jannada ifkii markay joogeen waa eedayn jirteenoo waa xaqiri jirteenoo si ay adduunyada u rafaadsanyiin bay aakhirana u rafaadsanaanayaanbaa odhan jirteenoo naxariis ilaah heli maayaanbaa odhan jirteen sawkan ilaahay yidhi gala jannadii ee cabsi iyo murugaba ka dulqaaday marka udkhulu waxa ay noqonaysaa maquulu lqowl qowl maxduufa ay maquul u tahay marka ilaahaybaaba kuyidhi jannada gale eh ilaahaybaaba kuyidhi cabsiiyo muruga toona idinma haysatee waar ahlu jannaha adduunyadii raggaa adduunyadii eedayn jirteen soo kuwaa jannada ku guulaysta saasay leeyihi halkaa asxaabu ayaa arrinkoodii ilaahay u dhigay iyo sida ay qolana u ammaaneen qolana u eedeeyeen wixii ay ku eedeeyeenna ilaahay wuu inoo tilmaamay halka ee ummadi halkaa ku gashay wanaadaa haddana waxa dhawaaqay asxaabu nnaar qoladii naarta ku jiray baa yeedhay waxay u yeedheen asxaab aljanna qoladii jannada u dhawaaqeen maxay codsanayaan an afiiduu calayna ay afiiduu calayna war waxaan nagu soo shubtaa min almaa'i biyo arbiya nagu soo shuba aw mimaa rasaqakum allah ama nicmadan ilaahay uu idinku arsaaqay wuxuu naga siiya qaaluu markaa waxay idhaahdeen qoladii jannada ku jiree mu'miniintaha halkaa ku raaxaysanayay ahlu naarkii iyagoo u jawaabaya ina allaaha ilaahay xaramahumaa wuu ka mamnuucay maxay arsaaqadaa wanaagsan iyo biyahaba calalkaafiriin gaalada ilaahay wuu ka mamnuucay alladiina gaaladaasoo ittakhaduu diinahum diintoodii ka dhigtay kolkay ifka joogeen lahwan bilaa macne wa laciban iyo wax dheeldheela ayay diintoodii ka dhigteen wa qarat hum alxayaatu dunyaa nolosha adduunyaduna way ku kadisay oo ilmo adduunyay noqdeen falyowma nansaahum maanta waannu ilaawaynaa kamaa nasuu sidii ay u ilaaween liqaa'a yowmihim haada maalinkoodan qiyaamaha alla kulankiisa maalinkan sidii ay u dafireen ee ay uga tegeenay u diideen ay u ilaaween waa loo ilaawaya wamaa kaanuu biaayaatina yajxaduun wa kownihim yajxaduuna biaayaatina iyo ahaantii ay ahaadeen aayadaha ilaahay kuwa diiday aakhirana way diideen aayaadkana way diideen waana isilowsiiyeen iyagana maanta waa waxa ilaahay ula dhaqmay saas waaya way sarkayaanoo qolo waliba waxay ku sugan tahay qolada kale waa la tusiyey iyada qudhigeeda cajaa'iba qolada ahlunaarku kolka ay arkaan halkaa haddii ay geli lahaayeen meelahay fadhiisan lahaayeen jannada hadday geli lahaayeen guryahay geli lahaayeen ba halkaa uga muuqda iyo ragga dhaxlay way ka sii daran tahayna waxaagii marka uu kuu sii muuqdo ee cidda qaadatay aad arkaysa inaad kala soo hari karayn waa ciil gaar ah ciil kala weeye iyana waxay arkayaan oo kale falqiga udhaxeeya dalaayad ay ku sugayn iyagu iyo dadka halkaasi siday u nafisayaan iyo siday u raaxaysanayaan dabeedna cadaab kaley ku noqonaysa cadaab nafsaaniyahoo dareenka iyo shucuurka ah ayay taasina ku tahay ciilkaa dheeraadka ah kuwan kalena marka ay eegaan ee ay arkaan halkii ilaahay uu ka badbaadiyey naarta ay ka fadhiisan lahaayeen raggii ehelkooda ahaa ama asxaabtooda ahaa ama ay isyaqaaneenba adduunyadii oo halkaa ku jira oo ilaahay uu kala duway oo aan laga rajo qabin inay halkaa ka soo baxaan iyo waxa haysta kolkay arkaan ayaa waxa dhacaya inay iyaguna ilaahay aada ugu mahadnaqaan alxamdu lilaah alxamdu lilaah saasay leeyiin ilaahay baa mahadleh mahadda ilaahay bay aada iyo aada u badinayaan iyaguna labada qolo qolana farxad baa usii kordhaya qolana ciil baa usii kordhaya qolo jannadoodii bay sii macaansanayaan kolkay arkaan meesha ilaahay uu ka nabadgeliya u muuqata ee dadka ka wishirriyayo ee laga qaylinayo qolana ciqaab baa u kordhaya ilaan waxa weeyaan waa waa damiirkii damiirkii iyo shucuurkii ayaa runtii ay ka ciqaaban yihiin waxay codsadeen oo yidhaahdeen intay la hadleen qoladii jannada aar biyaha ah haysataa iyo arsaaqada ilaahay idin siiya wanaagsane qaaliga ah arwax nagu soo shuba araxna soo siiya yaa maskana tahun waxay u qaateen meeshu inay adduunyadii sideedii oo kale tahay ciyiga laysa siin jiray ciyiga siin jiray suuratulxadiid baa ilaahay wuxuu ku xusay markii munaafiqiintu ay dabagaleen muminiintii oo siraatay muminiintii oo siraatay oo nuur dhan walba uu ka socdo ayaa ay dabagaleen markaasuu ka madoobaaday munaafiqiintiiyo meel baa lagu reebay waxay idhahdeen unduruuna naqtabis min nuurikum qiila rjicuu waraa'akum faltamisuu nuura arbalnasuga arnasuga aan nuurka idinka yaro qaadane laambadii layska tallaalay dad adduunyada layska siraadanayay iyo laydhkii layska qaadanayay noolayskii dabka ahaa ee layska qaadanayay qalad bay fahmeen tiibay halkanna moodeen halkanna waxay yidhahan waar in biyo ahiyo ah in deeqda halkaa iyo nicmadaa ku haysaan arin yar ciyi naga siiya wali way ka dhacsan yihiin meeshanay joogaan maxay tahay ayay ka dhacsan yihiin an afiituu calayna min almaa aw mima rasaqakum ullah alifaada afiidu waar biyaha haysataan way badan soo yara butaaciya arbeebiska iyo qasabadaha in lagu soo butaaciya ifaadadu waa wax badan aruuxa meesha ku haysana aad buu u fara badan yahay waa arin yar lagu soo butaaciya hadday doonaan waa ehelkoodii hadday doonaan waa dad isdhalay oo kala tegay laakiin kala caalama ila kala ummad bay ahaayeen labada waxay horraysiiyeen wixii la cunayay intaan la gaadhinba biyihii bay codsigoodu wuxuu u horeeya biyihii aarbiya bay yidhahaan biyo dee qof kulul waxaa u baahi badan yahay biyo cabdilaahi bni cabaas radia allaahu canhu radia allaahu canhuma ayaa waxaa la weydiiyey maxaa sadaqa u fadli badan kolkaasaa waxau uhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi afdalu sadaqati ilmaa sadaqa waxaa u fadli badan biyaha alam tasmac ilaa ahli nnaar miyaanad maqal ahlu naarki lama staqaahuu biahli ljanna ahlu jannaha marka ay gargaarka weydiisanayeen afiiduu calaynaa min almaai aw mimaa rasaqakum ullah biyay codsadeen biyahana miyaad ku dartay dee qofka kolka baahaya ay qabato inta uu raashin u dhinto ama raashin ka samro in laeg biyaha kama samri karaya marka u horaysaba uu gowracmayaa horay baabuu ka baktiyayaaba marka biyaha ayaa sadaqa la bixiya u fadli badan maadaam ahlu naarku wixii ugu horeeye ahlu jannaha weydiisteen inkastoonay ka helinba biya uu ahaa biyaha ayaa u fadli badan bay waay ahlu jannihiina jawaab kooban bay u dhiibeenoo waxay dhahan waar biyahan iyo baadkan biyahan iyo barwaaqadan ilaahay wuxuu ka xaaraantinimayni ka gaal la ydhaa gaal wuu soo ceeshay adduunyadii iyadoo ilaahay caafimaadiyey iyadoo ilaahay dhaqaale uu siiyey iyadoo ilaahay uu horumar iyo cilmi siiyey ayaa haddana ilaahay uu dafiruu diiday wa kaana bilmu'miniina raxiiman mu'miniinta naxariista ilaahay iyagunbaa maalintaa haysta gaal ilaahay uu ka joojiyey lagama yaabay ha ku daalina saasay jawaabtoodii noqotay waxba naga heli maysaan mar waloo dembi la sheegaba ama naar la sheegaba qur-aanku wuxuu ina barayaa cadaaladda ilaahay subxaanahu wa tacaala markiiba waxaa lagugu xigsiinayaa dembiga iyo ijraamka ay galeen ummadaasi ciqaaban ama cadaaban kolkiiba taasaa ku xigta marka dabeetana labadaa isbarbar dhigto qofkan cadaabka iyo ciqaabku ku jiro iyo wuxuu sameeyey shakilaan baad isku qancinaysaa wallaahi kani wuu qalmaa kol hadduu waxaa sameeye wuu qalmaa kolkii hore kaafir baa lagu ihi haddana kaafirkiibay sii sifeeyeen waa kuwii diintoodii ka dhigteen laciban walahwan laciban walahwa diintoodu waatee waa diintii ilaahay ugu talagalay ummadaha ee samaawiga ahayd ee ahlu jannahaasi ay ku soo liibaaneen kuwani waxay ka dhigteen wax lagu ciyaaro oo lagu dheeldheelo macnaa dee mowqifkaa aayaddu ay sheegaysaa waa mowqifka ama halka uu gaal ka taagan yahay diin weyn dadka muslimiinta ah kolka ay arkaan iyagoo cibaadaysanaya ama khushuucsan waxay odhanayaan saasay u eegayaanoo waa ku dheeldheelayaan weli godhkii iyo diimihii iyo wixii laga tegay buu sii hayaabay odhanaya ilaahii iyo diimihii laga tegay beri hore ayuu kani weli kusii meeraysanaya war anagu beri horeanu kaniisadayadii iskaga tagnay addamaad masaajkaaga iskaga tag annagu beri horeanu ka xorownay dheeldheelka qofkaasay ugu dheeldheelayaan waa asaaliib kala duwan wey waxa labaadoo ummaddan laga raacay halkan gashay waqarathumulxayaatu dunya adduunyadii baa ku kadisa asalkeedaba qofku hadduu adduunyo laabta gashado oo aakhira waxba uga reebi waayo dee laabi laba ula laabi laba ula kol hadday taasi qalbigiisa uu cabbo wa ushribuu sidii kuwii la yidhi fii quluubihim ulcajli oo aakhirina meel ay ku yeelan weydo xusuusteedu adduunyada addoon buu u noqdaa qofkaasi waanu caabudaaba waa ka nabigu le taciisa cabdu diinaari wa cabdu dirhami wa cabdu alqatiifati walkhamiis addoon lacageed iyo addoon shilimo iyo adoon geni iyo adoon bagaash mid buu nabigu u bixiyey calayhi salaatu wasalaam oo qofay soori qaadatay wey ilaahay jawaabta uu siiye waxa weeye isaga oo sida asxaabu lacraaf ay yidhaahdeen isagoo rabbi u raacay waxau yihi falyowma nansaahum kamaa nasuu liqa'a yowmihim hada wamaa kaanuu biaayaatina yajxaduun maanta nansaahum waa ilaaweynaa sida iyaguba qiyaamaha u ilaaween siday u diideen aayaadka ilaahay aayad kale rabbi waxa uhi subxaanah ah falyawma alaa yadillu rabbii walaa yansa ilaahay waxna ma gafo waxna ma ilaawo marka halkan nisyaankeenna iyo ilowgeenna oo kale ma aha oo dee ilowgu nuqsaan buu keenaa manaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ilaawayaa ma jiro sida aayaddaa kaleba ay caddaysay lidaalik baa culimmadu ay tilmaamaan towxiidku in macnaheedu uu noqonayo ilaahay waxa uu la dhaqmayaa nimankaa iyaga ah ilow ku haboon ayuu la dhaqmayaa nimankaas waaya aayaadki ilaahay mar walba aayaadkaa la soo celcelinaya aayaadka aayaadka diinahum wa kaanuu biaayaatina yajxaduun in badan baynu ku celcelinay sida qur-aanku inoo wacdiyayo dadka iyo adoom dadka iyo ilaahay diin baa ka dhexaysa dadka iyo ilaahay aayaadkaa ka dhexeeya aayaadka aayaadka aayaadkiibay diideen ilaahay bay ka gaaloobeen diintiisii bay la cibiya lahwi ka dhigtay walaqad ji'naahum waxaanu ula nimid baa ilahaw bikitaabin kitaab baanu ula nimid fashalnaahu aanu dhigdhignay oonu kala saafnay oonu cadcadaynay waa qur-aankan calaa cilmin iyadoo oo ogaansho ilaahay uu leeyaho waxba ku seeganay kalaamkiisiiba weeye hudan hanuun weeye kitaabkaas wa raxma naxariis weeye liqowmi yu'minuun dad iimaan leh ayuu intaaba u yahay ka aan iimaanka lahayn waxba ka dheefi maayo hal yanduruuna ma sugayaan maa yanduruuna ma sugayaan gaaladan murmaya ilaa ta'wiila kitaabkaa tafsiirkiisunbayayay sugayaan ta'wiila caaqibadiisa ta'wiila waxa uu kitaabkaasi ka sii digay oo la arko cadaabku sheegay yowma ya'tii ta'wiilu maalinka uu imanayo qur-aanku waxa uu sheegay yaquulu ladiina kuwii waxay odhanayaan nasuuhu ilaaway kitaabka min qabl horay intay ifkii joogeen kuwa ilaaway waxay odhanayaa qad jaaat rusulu rabbina bilxaq rusushii ilaahay xaq bay noola yimaadeen fahal lanaa min shufacaa malihin wax inoo ergeeya ma leenahay wax inoo ergeeya fa yashfacuu lanaa si ay noogu ergeeyaan aw nuraddu talow ifkii ma laynagu celin doonaa fa nacmala aynu soo samayno hayra aladii kunnaa nacmal camalkaynu ifkii samaynayne xumaa midaan ahayn aynu soo bedelne ilaahay baa wuxuu yihi qad khasiruu anfusahum nafahoodii bay khasaariyeen wadalla waxaa ka lumay canhum iyaga maa kaanuu yaftaruun wixii abuuranayeen been abuuradkoodiina wuu lumay iyo wixii ilaahyaal ku sheegayeen ee caabudayeen waxaa qofku laga yaabaa inuu isweydiiyo talow ummadani way jabtaye oo way halaagsantaye miyaan talow ifkii waxba loo sheegin miyaan loo digin miyaan rasuulu imanin miyaan waxii loo soo dejin miyaan aakhiro looga waramin intiiba ilaahay uu ka jawaabay walaqad ji'naahum bikitaabin fashalnaahu calaa cilm dhabnimo laamku jawaabulqasam wey qaduna taxqiiq bay tusin iyo dhabnimo wallaahi dhabnimo e waxaanu kuwaa siinay kitaab cilmi ku salaysan oo hanuuna oo naxariisa oo intaaba qofka muminka ay ka dheefayo ayaan siiyey waa kitaabkan kariimka ah laguma cabanayo lama fahmayo qur-aanka kariimka ah cidtidhi ma fahmayna waxa u jeeda ma jirto gaal iyo islaam akhriyaaba uu fahmaya luqad kastuu ku qoran yahay oo lagu macneeyo ama lagu turjumo cid waliba si fiican bay u akhrisanaysa halka laga yaabo baybalka iyo tilmuudka yahuudda iyo qofku hadduu isidhaahdo akhriso sentaniska bilowgiisa iyo dhammaadkiisaba inuu kala fahmi waayo oo hor iyo dababa uu kala yeelan waayo ama mubtadaha uu bilaabmo khabarba uu waayaba qofku ilaa waa wax rifan iyo lisan uu ku dhacay oo intaasoo boob kolba ay u fadhiisteenoo wax laga jaray oo wax laga xafay oo wax laga bedelay dhan uu socdaba qofku ma garanaya laakiin kan laguma cabanayo lama fahmi waayin cid odhan karaysa ma jirto fasalnaahu calaa cilmin ilaahay baa kala saafsaafay oo kala dhigdhigay oo uu isfasirayaoo qisadii soo noqotaaba qisada kale sii macaanaynaysa sii iftiiminaysa hanuun iyo naxariisba wiya saddexdaasay dadkuugu baahi badanyihin aqoon iyo hanuun iyo naxariis ilaahay saddexaasay ugu baahan yihin haddaba dadka kitaabkaa calfan waayo diiday waxay u fadhiyaanay sugayaan kitaabku cadaabku ka diiday inay la kulmaan kitaabku cadaabku ka digay inay la kulmaan hal yanduruuna ilaa ta'wiila hal waa bimacnaa waa istifaam bimacna nafwi maa yafhamuuna ilaa ta'wiila tawiilkiisu waa maxay waa tafsiirka qur-aanka wuxuu sheegay dee qur-aanku cadaab buu ka warramay gaal buu u digay ciqaabka aynu soo aragnay ayuu ka digay kaasunbay sugayaan maalinku taawiilkiisa iyo qur-aanku wuxuu sii sheegay yimaadana kuwii maalinkaa ilaaway ama kuwii qur-aanka ilaaway cabashunbaa ka soo hadhaysa waxay leeyihiin rusul baa noo yimi xaq bay noola yimaadeen waanu diidnay man bacanaa min marqadina hada maa wacada araxmaan wasadaqa almursaluun intay marka xabaalaha laga soo toosiyo ee naaraha ilaahay ku bataan ayay xabaashii la noqonaysaa meel ay hurdeen oo kale xabaash weyn waa lagu naaray laakiin naarta ka dambaysa kasii kulul markaasay marqad ku sheegeen xabaashi marqadku macnaha waa meesha qofu seexo wartii hore meel la hurdaybaaba ahayd xabaashi halkii yaa naga soo saaray bay leeyihin manaa cadaabkeedii baa sahlanaaday markii cadaabkan kale ay arkeen markaasay isqanciyeen markaasay idhaahdeen haada maa wacada araxmaan ilaha raxmaanki waa maalinku yabuu ahay wasadaqa almursaluun rusushiina runbay sheegeen halkanna waxay yidhaaheen qad jaa'at rusulu rabbina bilxaq rusushii xaq bay la yimaadeen macnaa qofku marka uu fashilmaabuu dib u eegaa wixii uu yeeli lahaaye habboonaa waa seg waqhti aanu gaadhayn fahal lanaa min shufacaa fa yashfacu lana ma haysano qaar noo ergeeya baydhah ma helaynaa qaar noo ergeeyo aanu u ciirsanno maalintaa waxaad arkaysaa waxaa loogu baahi badanya inuu yahay ergada laakiin dee ergadu qof loo ergeeyo ilaahay looga ergeeyo ogolaanshaha ilaahay bay ku xidhanta wa kam min malakin fi samaawaati laa tuqhnii shafaacatuhum shay-an ilaa min bacdi an yaadana allahu liman yashaa wayarda imisa caalamka kore joogo malaa'igta ilaahay ka mida ayaan ergadoodu waxba anfacayn ilaahay ogolaada mooyaane shafaaca famaa lanaa min shaaficiin walaa sadiiqin xamiim maanta ma haysana bay idhaahdeen saaxiib nagu mara tuura oo nagu dagaalama ma haysana bay idhahdeen wax noo ergeeya markaa waxa eraygan ka yeedhsiiyey waxay arkeen dad badanoo awliyada ilaahay iyo muminiinta ahoo shafaaco qaaday oo qaar kale u shafaaco qaaday markaasay ku cabanayaan taa aw nuradu fa nacmala aladii kunaa nacmal waxaa kaloo halkan ka muuqday aayadda ummadani maanta inay xusuusteen wakhti aan wakhtigii ahayn camal camal bay xusuusteen maa nala celiyo ifkiina lagu celiyo waxaanu samayn lahayn camalkaanu samayn jirna midaan ahayn fa nacmala hayra aladii kunna nacmal aanu soo samayna camalkaanu samayn jirna berigii hore midaan ahayn eeg camalxumadii baa laga raacay ilaahayna wuxuu uhi waqul icmaluu fasayara sayara allaahu camalakum warasuuluhu waalmu'minuun camal sameeya camalkiinu ilaahay eegaya camalkiinna ayuu ilaahay eegaya in allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa amwaalikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum xadiidka saxeixa buu rasuulku ku leeya wardadyaho ilaahay jidhkiinna ma eegayo xoolihiinna faraha badanna ma eegayo qalbigiinna iyo camalkiinu eegaya marka qofka camalkiisu wanaagsan yahay qalbigiisuna wanaagsan yahay ayuu mushkiladan ka dabaalan karayaa yawma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim qalbi caafimaad qabaa loo baahan yahay qur-aanku waxba ma reebin si kasta oo dad wax loogu sheegi lahaa ilahay isaga ina abuuree wuu inoogu sheegay dhan walba wuu kaga yimi camal alcamal alcamal marka halkaasaa waxaad ka aragtay qofku inuu ashahaatu iska fadhiisto inaanay janno gelinayn waan ashahaato camal ma jiro waa halka firqada murji'ada la idhaahdo laga raacay ku halaagsameen waa firqadaha islaamka sheegtay laakiin liita waxay idhahdeen laa taduru lmacsiyatu maca aliimaan qofku kol hadduu ashahaato ashaha iimaankiisu waa buura waa sida fataatiirta ama kubadda ayuu iska yahay mid dhammaystiranoo wanaaguu sameeyaana aanu kordhinaynin xumaanuu sameeyaana waxba kama dhimayso halkaasunbuu ugu jirayaa kol hadduu ashahaato balaa madhabtaasay soomaalidu qaateene qofkii waa shahaadanayaa islaamku ku abtirsanayaa waxalla wax khayraho u hayaana ma jiro soon iyo salaad iyo diin iyo camalfal iyo arkaanu islaam iyo wax kaloo u hayaa toona ma jiro marka la ydhaao gaal baa tayna wuu xanaaqaya ingiriiskaas sidaa u eegayoo diraaseeyo war kuwan islaam ma haystaana gaadhunbay ka hayaan buur islaam ay dee ku dhaqmayaan ma jiri ila uu yaqaanay dadka muslimiinta se islaam ugu dhaqmaane kuwan islaam ma hayaana gaadunbay ka hayaanoo way xanaaqayaan marka islaamka lasoo qaado dee igamana muuqdamarka adigu almuhim aw nuradu fanacmala hayra aladii kunaa nacmal camal camal aliimaanu qawlun wactiqaadun wa camal waa qowl iyo aaminsanaan qofku shay u aamino oo camalkuna uu u rumeeyo lidalik baa qur-aanku mar walba uu leeyahy aamanuu kuma daayo qur-aanku muxuu raaciyaa wa camiluu saalixaat xataa suuradda u yar walcasri ina linsaana la fii khusrin ila aladiina aamanuu aamanuu qura laguma dayna wa camiluu saalixaat in aladiina aamanuu wacamiluu marka iyaynaan la shir imanin ashahaado bilaa camalah ashahaado bilaa camalah axadu aclaami salaf baa ka warramayaoo waxaa la su-aalay de-a shahaadadu miyaanay furaha jannada ahayn maxaad ugu diiday inuu janno ku galayo qof laakiin furuu ilku u baahan yahay furo muldhisa haddaad soo qaadato oo albaabka aad geliso dee wuu ka silbanayaa qaban maayo u yeeshaa buui marka shahaadadu si ay albaabka jannada u furto ilkihii camalka ahaa waa inay yeelato si kale haddii loo dhigana falan geedkano geedkan markaynu ku shabahna geedku inuu nool yahay oo uu yahay wax jira oo aan weli qalalin waxa lagu garanayaa markuu leeyahay caleenta ee uu leeyahay midhaha marka waxaa la odhanayaa geedkana weli muu qallalinoo waa geed qoyan oo nool ayaa la odhanayaa haddii laakiin caleenna geedku aanu lahayn midhana lahayn waxaa lagu tirinayaa uun geed qalalay baa lagu tirinayaa marka iimaankii haddii uu yahay geedkaasoo kale inuu yahay iimaan jira waxaa lagu garanayaa midhaha iyo caleenta oo ah camalka camalka qofka saasuu qur-aanku ina baraya <clears throat> man camila saalixan man camila saalixan min dakarin aw unfa wa huwa mu'min intaasuu israacaya qofka camal sameeya wanaagsan rag iyo dumar mid kastaba ha ahaadee isagoo mu'minna ah labadaas taala isla akhriyaya qad khasiruu anfusahum wadalla canhum maa kaanuu yaftaruun naftoodiibay khasaariyeenoo guuldaray barhtanka u dhigeen wixii ay abuuranayeenna wuu ka lumay isqancintii iyo abuurkii iyo ilaahyadii kale iyo wixii way hadheen inna rabbakum allah rabbigiinnu waa ilaahay dad yahow alladii khalaqa asamaawaati waalard waa ilaaha abuuray cirki iyo dhulka fii sittati ayaam lix maalmood gudahood buu ku abuuray uma istawaa cala alcarsh carshigiisuu ku ekaaday ekaansho isaga unu qalma yuqshi leyla nahaara habeenkiibuu ku daboolayaa maalinta yadlubuhu wuu baadi doonayaa habeenku maalinta wuu daba taagan yahay xafiifan dalaban xafiifan doonitaan degdegahoo aanu ka habsaamayn wakhtigiisa waashamsa waalqamara waannujuum qoraxdii iyo dayixii iyo xidigihiina ilaahay wuu abuuray musakharaatin iyagoo habaysan oo sahlan biamrihi ilaahay awoodiisa iyo amarkiisay ku socdaanay ku habaysan yihin alaa soo jeedsada buu ilahay yidhi baraaruga oo lahu lkhalqu waalamru abuurka kownka iyo caalamiintao dhan buu leeyahay waalamru taladana isaga ale tabaaraka allaahu rabbulcaalamiin ilaahaasaa baraka batay caalamiintao dhan rabbiga oo ha iska leh munaasabada ka dhaxaysa aayaadkaa hore ka warramaya aakhiro iyo aayaadkan oo ka warramaya abuurka caalamka waa badan karaan munaasabadu laakiin inta mutabaadirkee muuqanaysaa waxa weeye inuu ilaahay dadkaa sidaa aakhira u abaalmarinayo oo qof walba camalkiisii wixii uu gooyey uu siin doono saa u cadaabi doono kuwii xumaaday wuu awoodaa wuu karaataa leannu dee waaba ka imika kownkana arkaysaane wax idiin muuqda ugu weyn meerayaashiisa iyo falagiisa iyo cirkiisa iyo dhulkiisa iyo habeenkiisa iyo maalintiisa iyo xidigiisa iyo dayaxiisa isku wada dar wax daliil kuu noqdo oo aad isha saarta waxa ugu waaweyn buu abuuray awooddaasuu leeyi iminkaba idiin muuqanaysoon cidiba ku haysaninba intaa uu idiin sheegayna aakhiro wuu karaa dadki inuu qaybaha ka dhigo saa u kala abaal mariyo cid waliba waxay mutaysatay uu siiyo wuu karaa munaasabadu waa taas wey rabbigiinna waa ka abuuray cirkiiyo dhulka lix maalmood buu ku abuuray wuu odhan karaya wakhti ka yar laakiin xikmadiisaa sidaa keentay ilaahay subxaanaha lixdaa maalmood wuu ka yarayn karayoo ilaahay waxau uhi walaqad khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa fii sittati ayaam wamaa masanaa min luquub lix maalmood baan ku abuuray wax tacadina ima soo gaadhin wax tacad iyo daal ah igama soo gaadhin caalamkaa waaaweyna arkaysaan abuurkiisa markaa wuxuu ku egaaday carshigiisa carshigu waa makhluuq makhluuquun ugu weyn makhluuqaadku ugu weyn markaa ekaanshahaas waa mid isaga u qalmo unoo aan la dafirayn oon la diidayn oon la odhanaynin kumu egaanin lama odhanayo isla markaana la odhan maayo waa ka makhluuq oo kale laakiin carshigiisa ilaahay waa ku egaaday sidaa aayaddu ay sheegtay ekaansho oo aan ka makhluuqa la mid ahayn waxaa ka jawaabay nucaym ibnu xamaad alkhusaaci shaykhu lbukhaari ayaa waxau ihi man shabaha allaha bikhalqihi kafar qofka ilaahay khalqigiisa ku shabaha wuu gaaloobay ee yidhaahda sidan ilaahay carshiga ugu egaaday waa sida qofku sariirtiisa ugu fadhiisto qofka sidaa yidhaahdaa dee ilaahay buu khalqigii ku shabahay oo u gaaloobay waman jaxada maa wasafa allaahu bihi nafsahu faqad kafar qofka diida ee dafira shay ilaahayba qur-aanka dhexdiisa uu isku sifeeyey qofka yidhaahda istiwaagani ma jiro si aan ilaahay makhluuqa ugu egaanin istiwahani ma jiro ka yidhaahda laftiisuna xagga kaleu ka booday oo isna waa gaaloobay buuli waxa ilaahay uu isku sifeeyey ama rasuulkuba ilaahay ku sifeeyeyna tashbiih kuma sugna lama odhanayo tashbiih baa ka muuqda marka macnahaas saxda ahi waa saas weeye waa tafsiir asalaf markuu ilaahay caalamka sidaa u abuuray carshigiisii ku egaaday waxa uu ku tusay haddana eegma kale bal hadda eego adigoo cirkiiyo dhulkii eegay oo isha ka soo jeediyey haddana wakhtiga eeg kolkaad amaakinta eegto bal asminadana eeg wakhtiga wakhtigu waa habeen iyo maalin habeenkiiyo maalinkii waxaa ilahay uri yuqshi leyla nahaar yuqshi alleyla annahaar waa laba mafcuuloo isdaba yaala keebaa la daboolaya keebaa se wax daboolayaa had iyo jeer sida cilmiga carabiga macruufka ku ah labada mafcuul ka horeeyaa macnaha faacila labada mafcuul ka horeeyaa waa faacilun macnan xagga macnaahaan faacilku ka yahay akala zaydun khubsan ayaad odhanaysa akala Ehm, manaha ehm, acaytu zaydan khubza markaa ka wax cunayaa macnaha faacilka ku ahay waa ka horeeya acaytu khubsan zaydan qaaliban ma ahe laakiin taa kala horeynaysa marka saasoo kale weeyo habeenkan horeeya ayaa daboolaya maalinta maalin baynu ku jirno imika way qoraxba inoo iftiimayso jawigeennu waxau ahaa mid iftiina habeen habeenunbuu ilaahay soo qaado dushunbuu ka saaray maalintii weliba wuxuu rabbi ku sifeeyey yadlubuhu xafiifan xafiifku waa degdeg waqtiguu leeyahay habeenku ilaahay u cayimay oo aanu ka habsaamayn aanu ka habsaamayn maalinkuna sidoo kale habeenkiibuu daboolaa isagana yadlubuhu xafiifan sida kama habsaamayo wakhtigiisa waa wax cajaa'ibah oo la qabsigaynu la qabsannay unbaa aynu caadaysanay hadduu cusboonaan lahaa yaabuu yeelana habeenka iyo maalinta qoraxdii dayixii Ehm, xidigihii saddexdaasuu ilahay isku xidhiidhiyey waa musakharaat way sakhiran way sakhiran yihin iftiinka alla inoogu iftiiminayaabay inoogu sakhiran yihin wakhtiga aynu ku tirsanayno maalmaha iyo bilaha iyo sannadaha ayay inoogu sakhiran tamarta laga helayo ee nooluhu uu ka helayo ayaa ay inoogu sakhiran yihin waddamada imminka qoraaxdu ay ku yaraato iyo kulaylku kiniinna la siiyaa dadka ku nool malaa idinku mushkiladaas idinma haysatee <laughs> waar odaygii islaantii faytamin dhigii baa ka yaraaday baa la odhanayaae waanu madow yahay oo dadka madowna si uunbaa iyaga qudhigooda uga sii yaraanaya wakhtiga qoraxda waayaan bal la siiyo faytamin dhigii waa tamartii nooluhu ka kasbanayay isla markaana uu ka helayay dhirta iyo baadka iyo wixii baxayoo dhami inta ay biyaha ku tamarinayaan iyo ciidda sidoodoo kale ayay qoraxdiina ugu tamarinayaan waqtiganna waxaaba la tijaabinayaa in batroolka halkiisii la gashado tamartii qoraxda wa min nicam illaah qofka waayaa dareemi karaya biamri biqudrat yadu lqudra awooddii rabbibaa halkaa ka muuqata alaa lahu lkhalqu walamru buu ilaahay kugu xigsiiyey ilaahay khalqiga isaga ale amarkana isaga ale khalqiguu leeyahoo laguu soo sheegay caalamkaynu ku dhex noolahay kuwiisa u waaweyn inuu ilaahay abuuray kuwa soconaya meerayaasha yaab kale inuu isagu abuuray ee falagu u weyn falagu falagu waa mawjun makfuufun mawjad weynoo ay dhex qaadayaan meerayaashoo dhan weyn adiga arkayo iminka shay kastoo weyne in yar markuu hawada galo wuu yaraanayaa in yar markuu socdaha wada isagoon kaaba fogaanin wuu yaraanaya waa makhluuqaadka waxyaabaha ugu waaweyn buu ka mid yahay wa fii falakin yasbaxuun ilaahay baa waxa u leey dhammaantood meerayaashoo dhammi eeriyada ballaadhan ee fadaaga waasica ah ee falaga la yidhaahdaaba ilaahay uu diyaariyay dhex dabaalanayaan waxaasoo dhan oo qur-aankuu ka waramaya meerayaasha mid muuqanaya mid aan muuqanayninba musaharaatin biamr alaa lahu lkhalqu walamr labadaa ilahay wuxuu isugu xidhayaa ilaaha abuurka waxanoo dhan leh ayaa taladoodana leh taladoodana isagaa leh bal ka warrama dadkii hadday yidhaahdeen ilaahay ow khalqiga adigaa leh annaguna amarkaanu leennahay arrinta labadan ilaahay wuxuu isugu lifaaqayaa in badan oo bani aadamka ah oo dadkaan ilaahay ka tala qaadanaynin diintiisa waxay leeyihiin waa run ilaahay isaga abuuray caalamka laakiin annaguna waxaanu leenahay amarka annagaa isu talinayna annagaa sharciga dejisanayna annagaa wax xalaalaysanayna annagaa wax xaaraantinimaysanayna alaa lahu lkhalqu waalamr